بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشركينا تدبي الإحدانات كتاب كلب الأصول كوحي نكب الله بين دماتك والإيمان تصديق القلب والإيمان إيمانك تصديق القلب قلبك تصديقنتي سئيه رمينتي سويه wayuctabaru fiihi waxaana la ictibaariyaa oo tasdiiqaa dhexdiisa la ictibaariyaa talafudulqaadiri ninka awoodaya ku hadalkiisa bishahaadatayni labada shahaadatayn uu ku hadlo shardan shardi ahaan ayaa loo ictibaariyaa laa shadran nus ahaanse looma ictibaariyo iimaanka wuxuu yidhi eeg iimaanka waxaa taqaanay atasdiiq bilqalbi ama tasdiiqa qalbiga rumaynta iyo aaminaada qalbiga iyo qowlka carabka iyo xubnaha camalkooga haddaba wuxuu ku yihi tasdiiqa qalbiga ayaa iimaana waxaana la ictibaariyaa talafudka carabkana shardi ahaan baa loo ictibaariyaa oo haddii shardiga la waayo iimaankii ma jirayo laakiin shadri ahaanoo nus ahaana looma ictibaariyo oo la odhan maayo tasdiiquna waa nus oo kale tusaale ahaan ama qayb oo kale talafudkuna waa qaybtii kale oo kale lagu odhan maayo sidaas ayuu u udhigayaa waliimaanu iimaanku tasdiiqu lqalbi qalbiga tasdiiqintiisa iyo rumayntiisa weeye wayuctabaru waxaana la ictibaariyaa fiihi dhexdiisa talafudulqaadiri ninka karaya ku hadalkiisa bishahaadatayni shahaadataynka uu ku talafudu ku hadlo shardan shardi ahaan laa shadran bar ahaanse maya walislaamu islaamku atalafudu waa ku hadal bidaalika kaa lagu hadlo shahaadataynkii ayaa lagu hadlay islaamka marka la doonayo kaa ayaa lagu hadlayaa wa yuctabaru waana la ictibaarini fiihi islaamka dhexdiisa aliimaanu iimaankana waa la ictibaarin oo haddii qalbiga oo aan aaminsanayn ama aan rumaynin carabka un lagaga hadlo qofku munaafiq buu noqonayaaye iimaan wax u tara noqon maayo waa inay qalbiga iyo carabkuba israacaan wlixsaanu ixsaanku an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudo kaannaka sidii adiga oo taraahu ilaahay arkaya waa xadiidkii muslimka ayuuba soo qaatay cibaaradiisii walislaamu an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudo kaannaka taraahu sidii adigoo arkaya oo kale fain lam takun taraahu ilaahay haddaadan arkaynin fainahu yaraaka isaga ku arkaya kaasina waa ixsaanka saddexdaasoo laysku geeyey baa isla ayaa diin laysku yidhaahdaa waa iimaanka iyo islaamnimada iyo ixsaanka isku geyntooda ayaa diin ay ka soo baxaysaa waxaynu ognahay xadiidkii muslimka saddexdaa markuu malakuljibriil nebiga weydiinayey markii dambe waa kii lahaa wuxuu ahaa malakuljibriil oo idiin yimid suu idiin baro diintiina diintu berayey dee waa saddexdan ay ahaayeen iimaanka iyo islaamnimada arkaantoodii iyo maxaan ku idhahdaa ixsaanka walfisqu fisqigu laa yuziilu ma baabi'iyo aliimaana iimaanka muctasiladu waxay qabtaa qofku hadduu faasiq noqdo in mansilo uu tegayo mi u dhaxaysa iimaanka iyo kufriga iimaanka iyo kufriga mansilo udhaxaysa oon lagu tilmaamaynin mu'min aan lagu tilmaamaynin kaafir oo dhexdhexaad ayuu tegayo walfisqu laa yuziilu liimaan iimaanka ma zuuliyo walmeytu ninka meydka ah ee dhinta mu'minan isagoo mu'min ah faasiqan oo faasiqa oon ka towbo keenin xumihii taxta almashii'ati mashiicada iyo doonidda rabbi ayuu hoosteeda oolayaa yucaaqibu wuu ciqaabi uma yudkhilu haddana wuu gelin aljannata jannada ow yusaamixu ama marka horeba wuu iska saamixi oo marka horeba ciqaabtii iyo naargeyntii ayaa laga dayni wa walu shaaficin ergeeyaha ugu horeeya wa awlaahu ka ugu habboon maalinta qiyaamada ninka koobaad ee ergeeyaha ah ee haddana ugu habooni nebiyunaa nebigeenna weeye muxamedun sala allahu alayhi wasalam xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ayuu ku caddaa ana awalu shaaficin wa awalu mushafacin waxaan ahay shaafic ku ergeeye ka ugu horeeya waxaanan ahay mid ergadiisa la aqbalo kii ugu horreeyey wa awalu shaaficin ergeeye ka ugu horeeya wa owlaahu ee haddana ugu habboon nebiyunaa nebigeenna weeye muxameduna sala allahu calayhi wasalam walaa yamuutu dhiman maayo axadun qofna ilaa biajalihi ajashiisii inuu dhammaysto mooye ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi faidaa jaaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun muctasilada ayaa sheegatay qofka haddii la dilo in ajashiisii la kala gooyey oo qadci lagu sameeyey oo qofkaasi wuu iska sii noolaan kari lahaa bay leeyihiin haddii la dili haddaan la dili lahayn wuu iska sii noolaan kari lahaa saasay qabaan muctasiladu waxay yidhahdeen waxaan daliishanay xadiis bukhaariga ku yaalo oo nebigu uu yidhi man axaba an yubsada eeg waa siday deliishanayaan man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii aarihi falyasil raximahu ninka jeclaada in loo ballaadhiyo risqiga ama jeclaada in ajasha dib loogu dhigo riximkiisa iyo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo sow kan ajashio dib loo dhigaya aynu aragnay ajasha waana la dedejiyaa waana dibna waa loo dhigaa bay yidhaahdeen halkaasay iyagu la mareen walaa yamuutu dhiman maayo axadun qofna ilaa biajalihi ajashiisa inuu ku dhinto mooye ajashiisunbuu ku dhimanaya laakiin qof kale oo ajashiisii isagoon dhamaystiranin dhimanaya ma jiro waruuxu ruuxdu baaqiyatun baaqi weeye bacda mowtilbadani jidhku intuu dhinto kadib ruuxdii baaqi ayay noqon jidhku intii uu dhintay kadib ayay baaqi ahaanaysaa walasaxu qowlka sixada badan annahaa iyadu laa tafnaa ma baaba'do abadan weligeed ka cajbi denebi lafta yaree cajbu denebka la yidhaah ee halkaa qaska ama xaggaa maxaanku idhaahdaa xaarquudda soomaalida loo yaqaan xaarquud baa la yidhaahdaaye laftaa yar ayaan iyadu baaba'aynin sida laftaas oo kale weeyaan buu ku yidhi waxaynu ognahay xadiis inuu rasuulku ku yidhi bukhaariga iyo muslimka ku qornaa sala allahu alayhi wasalam cajbudanabka markii laga hadlayey laysa shayun min alinsaani ilaa yabla ilaa cadman waaxida wa huwa cajbu danabi minhu yurakabu alkhalqu yowma alqiyaama xadiidka riwaayadda muslimkuna waxay ahayd kulu bni aadama ya'kulihu turaabu ilaa cajba danabi minhu khuliqa wa minhu yurakabu markii horena iyadaa laga abuuray marka dambana iyadaa la iskaga geyn doonaa walasaxu asaxu waxa weeye annahaa iyadu laa tafna ma baaba'do abadan weligeedba ma baaba'do ka cajbi denebi sida cajbu oo kale laftaa yare xarquuda la yidhaah oo kale unbay la mid tahay wa xaqiiqatuhaa ruuxda xaqiiqadeeda lam yatakalam kama hadlin calayhaa iyada nebiyunaa nebigeenu sala allahu calayhi wasalam rasuulku kama hadlin ruuxda fa waynu ka joogsani canhaa xaggeega waynu ka aamusi rasuulka markii la weydiiyey ee la yidhi wayas'aluunaka can iruuxi wuxuu ihi qul iruuxu min amri rabbi culimada qaar baa jira ruuxda wax ka sheegay oo sii dhex galay oo jumhuurulmutakalimiinta oo kale waxay yidhahdeen annagu ruuxda waanu ka hadlaynaa nawowiga ayaa sharaxa muslimka markuu marayay soo qaaday wuxuu yidhi ruuxdu waxa weeyi buu yidhi jismun latiifun mushtabikun bilbedani ishtibaaka almaai bilcuudi alakhdar waa sidan jismigoo bay u samaysan tahay waana ladiif jidhka ayay raacdaayay sidaa ugu baahsan tahay waana waxay jidhka ugu dhex jirtaa sida biyuhu laanta qoyan ay ugu dhex jiraan halka ayay la mareen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul iruuxu min amri rabbi ruuxdu waa amarka rabbigay dhe amarka rabbigay weeyaan ruuxdu dhe falaasifada iyo suufiyada in badan oo ka tirsanina qowlkaa mutakalimiinta way diideenoo waxay dhahdeen laysa bijismin walaa cardin bay yidhaahdeen bal jawharun mujarad wa jawhar mujaradahe jismina ma aha caradna ma aha bay yidhaahdeen wa xaqiiqatuhaa xaqiiqadeeda lam yatakalam calayha kama hadlin nabiyuna sala allahu alayhi wasalam fanumsiku canhaa waynu ka ajoogsani waynu ka aamusi wa karaamaatulwliyaai awliyada karaamooyinkoogu xaqun xaq weeyaan waa shay jira dadka awliyada ilaahay in karaamo ilaahay uu siiyo waa xaq jiro oo waxaaban garanaynaa xataa xilligii saxaabada rag libaax iyo daabad wado kala xidhatay ibnu cumar baa sooma intuu kusoo baxay halkaa dhegta jiidayey oo waxa wey aan waxba ka baqaynin waxaynu garanaynaa taabiciyiinta saciid waxaynu garanaynaa saciid ibnu jubayr ayaynu garanaynaa oo intaa nimankii soo qabanaya xajaaj u diray intay habeen soo qabteen ayay nin masiixiya yidhahdeen gurigiisaan geyno markaasuu yidhi anuu gaalkaa u geli maaye ilaahay baan halkan iskaga caabudiyay oo idinku gala masiixigii baa yidhi libaax baa imanaya gabalkuba hadduu dhaco lafaha ruuga iska dhaafa buu yidhi iyagii waxay yidhaaheen ma inaad naga baxsataa doonaysaa maya buu yidhi idinka baxsan maayo halkiibuu iska joogay oo iska cibaadaysanayey fiidkiiba libaax baa yimid dhinac kasta ka soo ciyey libaaxii wuu iska ag joogay uun wax allow hadde libaaxaasi dadka kale ma badbaadinaynin ilaahay amaradiisa waxyaabaha jira waxaa ka a markuu ciyayo habeenkii isagoo tukanaya ama sujuudsan siciid markuu ciyayo waxaa la sheegayey dhareerka afkiisa ka soo duulaa inuu soo gaadhayey siciid waagu markuu baryey siciid waxaa lagu ihi siciidow maxaad xalay ka fikiraysid markuu libaaxu sidaa kugu ag ahaa wax kale kamaan fikiraynin waxaan islahaa talow dhareerka libaaxu ma nijaas baa <laughs> dhareerka ee kaba werwer kama hayo waayo inuu makhluuq yahay buu arkayaa makhluuq inuu yahay ayuu arkayaa xajaaj markuu dilayna waa kii habaaray xajaaj ilaahw dabaday nin ku sallidin buu yidhi xajaaj markuu dilay siciid siciid dabadi xajaaj nin kale dilin wuxuu odhan jiray xajaaj laftiisu wuu is ogaayo asaabatnii dacwatu saciid buu jiray habaarkii saciid baa igu dhacay buu jiray habaarkii saciid ayaa igu dhacay wa karaamaatul awliyaai awliyada karaamooyinkoogu xaqun shay xaq ah xaq weeyi karaamada awliyadu laakiin haddaba karaamada awliyada ee la sheegayo waxaa inta badan dadkeena wax badan baa iskaga iskaga khaldan wax badan ayaa iskaga khaldan waxyaabo talbiisulibliis ah ama istidraaj ah iyo karaamo ayaan la kala garanayninba haddaad aragto ka waran nin dooxaa ka boodaya isagoo biyuhu ay socdaan dooxaa nin boodaya oo meel alla halkan intuu ka boodo dooxa kale kaga dhacaya haddaad aragto waa weli lama yidhaah waxaa la eegaa ilaahay xidhiidhku la leeyahay baa la eegaa laba mid buu noqon karaa istidraaj buu noqon karaa shaydaan xaggii ka yimid buu noqon karaa kolka waa halis qofku xidhiidhka ilaahay uu la leeyahay baa marka hore ayaa la eegaayo la qiimeeya xidhiidhkaasi hadduu noqdo xidhiidh saxa ah oo qof ilaahay uu dee xidhiidh lale uu yahay oo awaamirtii iyo cibaadadii iyo khayraadkii iyo laga yaabaa ilaahay karaamo ahaan inuu wax u siin karo wa karaamaatul awliyaai awliyada karaamooyinkoogii xaqun shay xaqa weeye walaa takhtasu khaasna kuma aha bigayri naxwi waladin ilmo iyo wax lamida kayrkood oo bilaa waalidin waalid la yaan la odhanin karaamada hadaba waxay khaas ku tahay weled bilaa waalid ah oo kale hayrkiibay khaas ku tahay oo ilaahay karaamo ugama dhigi karo walad bilaa waalida ilma dee iska dhashay uun karaamo ma noqon kara yaan la odhanin ragga qaar baa qaba bigayri naxwi waladin bila waalidin in karaamo laga dhigayo khilaafan waxaan khilaafaynaa lilqushayriyi qushayri oo sidaa ku tegey isla jamculjawaamicuba mas'aladan sida kale ku tegey oo walaa takhtasu bigayri naxwi waladin bila waalidinta ayuu yidhi maya walaa nukafiru ku gaalnimo xukmin mayno axadan qof oo min ahli qiblati qiblada u tukada cala mukhtaari qowlka mukhtaarka qof ahlu qiblaah oo qiblada u tukada lagu gaalnimo xukmin maayo wanaraa waxaanu u aragnaa ana cadaaba alqabri cadaabka qabriguna iyo wa su-aala labada malag su-aashoodu iyo walmacaad aljismaaniya soo celinta jidhka la soo celinayo macaad aljismaaniga ayuu kolkaa ayuu ka hadlayaa waayo khilaafaad baa ku jira macaad aljismaani soo celinta jidhka wahuwa isagu iijaadun waa abuurid bacda fanaain intii jidhka uu baaba'ay kadib dib loo soo abuurayo jidhkii oo caradu ay cuntay baa dib loo soo abuuraya iijaad markaa qolona waxay idhahdeen maye e ow jamcun waa ururin iijaad maaha waa jamcun soo ururin oo bacda tafaruqin intii uu kala tegtegey ah wixii kala tegtegey baa dib loo soo ururinaya qowlka saddexaadna waa kuu sheekhani doortay wuxuu ku waa in laga aamuso oo almacaad aljismani ma waxa weeye ma iijaad baayo wax baaba'ayoo dib loo soo abuuraya mise waxa weeye eh, jamcun bacda tafaruqin adu in dib laysku soo saari doono oo dadkan dib loo soo abuuri doono oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo celin doono bacsi waxa la yidhaha inay iman doonto ayaad aaminaysaa ood rumaysanaysaa walxaqu atawaquf walxashra isa soo ururinta ama soo xashrinta iyo wasiraada jidka siraad iyo walmiisaana miisaankuba xaqun xaq weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa xadiidkii bukhaariga yuxsharu nnaasu xufaatan mushaatan curaatan hurlaa siraadka oo jidka siraadihi isna xaq weeye xadiidkii kale bukhaariga iyo muslimka waa kii rasuulku ku lahaa yudrabu siraadu bayna dahray jahannam jidka siraad waxaa la yeeli doonaa jahanamo dusheeda ayaa la yeeli doonaa miisaanka isna sidoo kale aayaad badan ayaa ku soo arooray rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yu'taa yu'taa bibni aadam fayuwaqafu bayna kafatay almiisaan fain saqula miisaanuhu naadaa malakun bisawtin yusamicu alkhalaa'iqa sacida fulaanu sacaadatan laa yashqaa bacdaha abada haddii qofka marka la miisaano miisaankiisu uu cuslaado malaga ayaa dhawaaqaya cod uu makhluuqa iyo makhluuqyada maqashiinayo ayuu odhanayaa sacida fulaanu sacaadatan laa yashqaa bacdaha abada wain khafa almiisaan hadduu miisaanku fududaado naadaa malakun malag baa dhawaaqaya bisawtin yusamicu alkhalaa'iqa shaqiya fulaanu shaqaawatan laa yascadu bacdaha abada waljannata jannada iyo wanaara naartuna makhluuqataani waa la abuuray alaan hadda ayay abuuran yihiinba oo jannadiiyo naartu way abuuran yihiinba ilaahay jannada wuxuu yihi uciddat lilmuttaqiin ficil maadi buu ka cibaareeyey uciddat waaba la diyaariyeyba lilmuttaqiin baa loo diyaariyey naartana sidoo kale iyadana waxa laga cibaariyey laga cibaareeyey ficil maadiyo waxaa la yidhi uciddat lilkaafiriin muctasilada ayaa qowl iska maxaanku idhaahdaa dee ay iska yidhaahdeen unbay ku hadleeno jannadiiyo naarta bay yidhahdeen lama diyaarin weli ilaahay maba abuurin weli dadku markay wada dhintaanee adduunka la gebagebeeye qiyaamada eriyada xisaabaha marka lagu jiro markaasuu ilaahay abuuraya jannadiiyo naarta bay yidhahdeen laakiin ha odhanina hadday diyaar yihiin caqli bay kaashadeen oo waxay yidhahdeen haddaad qasri qurux badan qurux badan qurux badan dhisato oo ka waran boqol sano kadib la geli doono bay yidhahdeen shay caqliya qasrigan boqol sano kadib baa la gelaya qasrigii isagoon la gelinba muna kaa duugoobaynin bay yidhaahdeen jannadiiyo naarta oo weli aan la gelin haddii laydhaa ilaahay uu sii abuuray jannadiiyo naartusa kuwa duugoobayba maydhahdin iyagoo la gelinba dee halkan shay caqliya oo adduunkan ay wax ku qiimaynayaan ama adduunkan ay wax ku qiyaasayaan ayay qaateen waljannata jannada iyo wanaara naartuna makhluuqataani waa laba makhluuqa oo la abuuray alaan hadda ayay makhluuq yihiin ay abuuran yihiin wayajibu waxaa ku waajiba calaa naasi dadka waxaa ku waajiba nasbu imaamin imaam samayntii iyo oogidiibaa ku waajiba walow mafduulan mid laga fadli badan yahayba ha noqdee imaam baa la samaynaya in imaam la yeesho walow yuuna noqoninba nin dadka ugu fadli badan nin laga fadli badan yahayba ha noqdee imaam waa in ummaddu ay imaam leedahay cid ay taladu ka go'do khawaarijta ayaa qaba maya ee waajib ma aha in imaam la sameeyaa oo waajibba ma aha walaa tajuusu ma banaana alkhuruuju bixitaanna ma banaana imaamka lagu baxo in imaamka lala dagaalamo dee xadiidkii qaacidadii rasuulka ka sugnayd un baynu qaadanaynaa ilaa an tarow kufran bawaaxan buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaa an tarow inaad aragtiin kufran bawaaxan gaalnimo cad isagoo diintii ka baxay inaad aragtiin mooyaane ha ku bixina baa la leeyahay oo fasaadka weynkii jiray ayaa ka dhalanaya walaa tajuusu ma banaana ama walaa nujawizu walaa nujawizu ma banaynayno alkhuruuja bixitaan calayhi imaamka lagu baxo muctasiladu waxay yidhaahdeen imaamku hadduu jaa'ir yahay waa lagu baxayaa waana layska dhicinayaa walaa yejibu ma waajibin cala allaahi alle dushiisa shay-un shay kuma waajibin kataba rabbukum calaa nafsihi alraxma ilaahay naftiisa ayuu ku qorayuu ku waajibiyey raxmad iyo naxariis waa baabkii iijaabinta ee baabkii wujuubka ma aha bay leeyihiin markaa walaa yajibu ala اllahi shayun iijaab iyo wujuub walaa yajibu ma waajibayo calى اllaahi alle dushiisa shayun shay kuma waajibin ilaahay wuu isku waajibiyey oo kataba rabukum calىa nafsihi raxma wanara waxaan u aragnaa ana khayra anna khayra albashari basharka ka ugu khayrka badani bacda alambiyaai nebiyada dabadood salى اllahu عalayhim wasalam abubakrin abubakar inuu yahay fa cumaru haddana cumar inuu yahay fa cuhmaanu cuhmaan inuu yahay fa caliyun cali inuu yahay radia allaahu canhum wa baraa'ata caaishata caaisha beri ahaanteeda ayaanu qabnaa baraa'ata caaisha caaisha beri noqoshadeedana waanu qabnaa inay beri ahayd oo wixii ifkigii ay beri ka ahayd soomaalidu weligeed ma ahaan jirin raafido iyo shiico iyo gudaafadahaasi mayna soo geli jirin aad ba runtii hadda la socda soomaalida way ku jiraan shiicaa ku jirta shiico ayaa ku jirta wiigii inaga tegey ayaan la kulmay rag la fadhiistay rag shiico ah oo welibana madhabkooga ay ugu yeedheen madhabkooga ay ugu yeedheen waa rag la yaqaan oo la garanayo hebel iyo hebel la odhan karo oo madhabka ay faafinayaan kii shiicada uu yahay shiicada lafteedii bay faafinayaan wuxuu hi caaisha wax way ka sheegayaan caaisha radia allahu tacaala canha way ka sheegayaan way aflagaadaynayaan abibakar iyo cumar iyo midnaba lama badbaadinayo waxa weeyaan saxaabadii nebiga ayay sidaa udhexgelayaan mucaawiye ka warrama baan idho mucaawiye ku islaamayba ma garanaynay yidhaahdeen mucaawiye meeluu ku islaamayba ma garanayno hanti iyo lacagna way hayaan lacag lacag bay hayaan aan la malayn karaynin oo waxaan ay ku meel marinayaan dadkaasi waa dad la garanayo af soomaalina ku hadla soomaalina ah madhabkaana dadka ugu baaqaya oo hadda jira waa markii koobaad ee la arka weeyaan waxaa laga yaabaa soomaalida dadkii meelahan carabaha ka shaqayn jiray iyo meelahan dee shiicada iyo eh, meelaha dadkii ka shaqayn jiray way dhici karaan inay afraad aan aqoon lahayn madhabkaa ay iska qaataan afraad dad iska afraada oon aqoon lahayn inay madhabkaa qaataan way iska dhici karaysa oo aniguba maalin anigoo madiine maalin ka soo socda ayaa nin soomaaliya la kulmay gaadhi buu doonayay isku makaanu kusoo wada soconnay makaanu kusoo soconnay nin soomaaliya oo waxaan arkay gaadhiga intuu baayaco intuu gaadhi buu furis leeyahay maka lacagtaa ka dhiman uu markuu baayaco intaa yidhaahdee la diido waa la diiday waa la ninkii baan arkay inuu soomaaliya waanu yeedhay kaalay baan ku idhi nagan kan wada raacayne wuu nala soo raacay ma garanaya ninka laakiin kursiga iga dambeeyuu fadhiya miiqaadkii halkii laga xidhanayay markaanu marayno ayaanu kusoo baxnay dariiq cumar bin khadaab uu ku qoran yahay radia allahu tacaala canhu uu markaasuu yihi dariiqa dajaal wuu iga dambeeyay dariiq dajaal wuu ilaahay yaabuu ii keenay intaan isbedelay oo dhulku ila gelidi umaan soo eg ar maxaa tidhi umaan idhi maxaa tidhi maxaa tidhidi aan idhi ayuu kolkaa magacii ii bedelay dariiqii cumarna marka horena waan maqlayey kolkaa waxaa jira dad iska noocaas oo kale oon aqoon lahayn oo waxaan la gashaday way jirayeen laakiin dad hadda aqoon sheeganaya oo madhabka ku baaqaya oo lacaga loo soo xambaariyey oo doonaya inay dadka fitneeyaan ay balaayadan geliyaan way jirtaa oo caaisho oo haddii caaishaba la dacniyo maxaa ku baaqiya sheekh waa bayt nubuwa waa la dacniyaya diinta halkii gurigii qoyskii diinta ina soo gaadhsiiyey halkii diinta halkii nebi maxamed oo diinta ina soo gaadhsiiyey baa gurigiisii la dacniyaya waa rasuulka inuu ku socdo weeye hamoodin caaisho qura lagu egyahay eg nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa la dacniyayaayo si toos ah loo dacniyaya waad aragtaa ilaahay baynu ka ayaynu ka magan galnay aafooyinku way fara badan yihiin wanaraa waxaan aragnaa ana khayra albashari bacda alambiyaai sala allahu alayhim alayhim wasalam sala allahu alayhim wasalama abu bakrin inuu yahay fa cumaru haddana inuu yahay fa layskugu cadfay fa cuhmaanu inuu yahay fa caliyun inuu yahay radia allahu canhum wa baraa'ata caaishata caaisha berinimadeedana waanu aragnaa wanumsiku waxaanu ka aamusaynaa camaa jaraa wixii dureersaday bayna saxaaba saxaabada dhexdooda waxba ha dhexgelin ha odhanin hebel iyo hebel iyo hebel waad ka aamusaysaa tawaquf ilan ilahay adiga xisaabi kuma odhanay wanaraahum waxaanu u aragnaa maajuuriin inay yihiin kuwa ajri ilaahay siinayo ijtihaad cali iyo caaisha markay dagaalamayeen dee ijtihaad bay yimid qofna wuxuu lahaa cusmaankii dili hala soo qabto qofna wuxuu lahaa ummadda xukunkeega horta hala horreysiyo ummadda hala fadhiisiiyo oo arrinka hala xukumo ha loo dego oo markaa hala qabto ciddii gacanku dhiiglaha ahayd wanaraahum majuuriin wa ana a'immata almadaahibi madaahibta a'immadooda madaahibta afarta ah iyo welibana dee madaahibtii kale ka badnayd ilan madaahibtu intan un ma ahayne wa saa'ira a'immati almuslimiin iyo muslimiinta imaamyadoodii ka sufyaanayn sidai labadii sufyaan oo kale calaa hudan hanuun inay ku dul sugnaayeen oo min rabbihim rabbigood ka ahaaday wa naraa waxaa kaloon u aragnaa ana imaamun imaam inuu ahaa fi sunnati sunnada dhexdeeda muqadamun oo laga horraysiinaya ciddii kale oo dhan imaam alashcari waxaynu ognahay wuxuu ku abtirsadaa saxaabigii abi muusa alashcari ayu ku abtirsadaa abtirsiin ahaan saxaabiga ayuu galaa abi muusa alashcari abi muusa alashcari hadal badan baa dee ku soo arooray oo waxaynu ognahay inay kitaab badan markiisii hore muctazili iyo madhabkan ictizaalka ayu ku jiri jiray markii dambe haddana waa ka soo baxay madhabkan ashaacirada isaga ayaa aasaasay oo ashaaciradu isaga ayay ku abtirsadaan risaaladan u dambaysay uu qorayna waa risaalad sugan oon laga doodi karaynin oo aimada shaaficiyada iyo aimada welibana shaaficiyada ragga ugu waaweyn baa kutubtooda ku xusay haddii lagu yidhaahdo risaala eh, ibana soo mahayn eh, ibaanada markii uu qorayay haddii lagu yidhaahdo abi muusa alashcari eh, abalxasan alashcari baan doonayaa isagu male haddii lagu yidhaha way jirtaa rag shaki geliya oo ku odhanaya abilxasan alashcari risaalada ibaane la yidhaha ma qorin rag ku odhanayaa way jiraan laakiin waxaan leenahay ninka bayhaqi la yidhaah kitaabkiisa sawka kusoo qaatay bayhaqi wuxuu sugayaa inuu abiabilxasan eh, alashcari risaalada uu qoray sheekha hadda hadalkan sidan uu u wado wa ana eh, alashcariya imaamun fi sunna ma eegayo ibaanada ma eegayo ma qaba ibaanada laakiin madhabka ashcariyada marka uu ku taagan yahay waa imaamun fi sunna buu kuleeyahay leeyahay saasuu sheekhu u wadaa hamoodin inuu ibaanada eegayo uu kuleeyahy madhabkii uu ka soo noqday oo ibaanada ayuu dib ka qoray oo markuu ibaanada dib ka qoray buu imaamun fi sunna yahay sidaa kuma leh waxa weeye ibaanada kiyoon la eegin oo madhabkiisii hore ee ashcarinimada imaamka uu ku ahaa ashcariyada uu ku ahaa madhabka ayuu kuleeyahay imaamun fi sunna wa ana alashcariya ashcari imaamun fi sunna muqadamun oo welibana laga horraysiinaya cidda kale oo dhan ibaanada wax badan baa ku qoran oo runtii imaamku uu kaga noqday ibaanada tuu kaga noqday yaan la moodin tii uu kaga noqonayey muictizaalka ictizaalka tuu kaga noqday waxay ahayd intuu meel yimid masaajid ah ayuu laaskooradu xidhnaa iska saaray markaas markaasuu madhabka ictizaalka sidaasaan uga noqday kolkaa waa laba mawqif oo kala duwan ibaanada markii uu qoray iyo xataa cabdulmelig aljuwayni risaaladan yar u qoray soo midaan arag risaaladan uu qoray iminka waxaa jira kitaab eh, ilaa sharxiisa soddon mujalad meelaha weeyi waa xanawey waa caqiida alashcariya ayuu aad uga hadlaa eh, wadaad waxa qoray ma ibnulmaryama ayuu ahaa baan umalaynaya mise ibnulmar'a buu ah labadaa mid ahaan bu ah ninka qoray soddon mujalad afartan mujalad intaas udhexeeya eh, kitaabka waxaa qoray asalkiisa sharxiisa maash asalkiisa waxaa le cabdulmelig aljuwayni baa le hadda imika waan hayaa anigu matnigaan hayaa matniga irshaadka matniga meelaha waa laga wada helaya irshaadka masaa'il badan oo waxa ku qoran adan akhriyi karaynin iska daa inaad meelaha qaar inaad aamintood rumayso tidhaha masaladaasi waa sidaa wallahi masaa'il baa jira irshaadka ku yaala oo cabdulmelig aljuwayni waa sheekhan qoray isoo sheeg waraqaadka sheekhan qoray waraqaadka irshaadka masaa'il uu kaga hadlay oo waxaa jira adan ka hadli karaynin waxaa ka mid a araxmaanu cala alcarshi istawa markuu macnaynayo dee ma macnay siduu u macnaynayo ma ma macnayn karaysid si la qaadan karana maaha welibana haddaba waa sidaasoo aimadu marka la eegayo berigii u horreyseen risaalada uu qoray imaam aljuwayni aan eegayey uu madhabka waxaan hayey irshaadka laftiisaan hayey muqaaranaan sameeyey anigoo irshaadka intaan gacanta sidaa ugu hayo niman wadaada-a aan kala hadlayo leeya niyo masala masaailka noocaasa bal ka warrama oo ay wa wax lagu hadla gelgeri lahay qaar badani ayaan dib ka aragnay risaaladan dambu dib ka qoray waad iska fahmaysaa marka masaa'il badan badan badan oo runtii si alla si ay ashaaciradu u wado aan la garanaynin iyo dhinacay ka u socoto iyo dhinacay u socoto oo waxaad arkaysaa aimo badani ay dib uga laabteen oo lagu odhanayo masalada ma qabno ama si saraaxatana masalada ha u caddeeyaan ama si dimniya ha u sheegaan oo ha yidhaahdiin anagu waxaanu wax ka qaadanaynaa nusuusta waxaanu wax ka qaadanaynaa waa nusuusta waxaanu dib uga noqonay fikirkii mutakalimiintu qaar badan ay lahaayeen waanu ku dawaknay imise sheekh baa waanu ku dawaknay oo wakti badani kaga lumay وأن الأشعرية إمام إمام وي في سنة أو مقدم له الرئيسين أيو يري وأن طريق الجنيد طريق جنيدنا طريق وطريق مقوم مقوم أو لتوسيي junayd waa suufiyada darii sheekhoogii weeye suufiyada sheekhoogii ayaa junayd la yidhaahdaa kolkaa dariiqaa dariiqu junayd la yidhaahdaana junayd ninkii la odhan jiray dariiqiisuna waa dariiq muqawama buu yihi suufiyada waxaynu ognahay de horta duru dariiq dariiq waa maxay talow dariiq ereyga dariiqa waxaa laga yaabaa in dee wado un la moodayo qofka oo maray e dariiqu sidaa maaha wado la maray maahe waa duruqdii suufiyadu ay ay lahaan jireen mid kamida weeye duruq baa jirta dariiqa suufiyad ma aha suufigu inaad tusbax intaad qaadato un ad iska wardido un hamoodin inuu yahay dariiqa suufiyad waxa weeye wax laysa siiyo oo adkaar ah oo tiro go-an leh oo wakti la bilaabo iyo wakti la dhameeyo leh oo sheekh uu kugu sheekh noqonayo oo ragga qaar inta la yidhaahda keen gacanta ayaa indhaha isku qabo la yidhahdaa indhaha isku qabo xidhaha isku qabo markaa wax la siinayo markaasaa la odhanaya waxbaa la siiyey oo dariiqaa lagu siiyo waad sii markaa dariiqada lagu siiye waad akriyaysaa uun dariiqadaa waad akriyaysaa uun laakin adigu ma sii bixin kartid laakin haddii lagu idmo oo idan lagu siiyo o lagu yidhahdo waa lagu idmay eedna waad bixin kartaa sheekh baad noqonaysaa markaa meel gaara degaya kolkaasaad adna dariiqada bixinaysaayo nin kastoo kuu yimaada dariiqaad bixinayo indhaha isku qabaan odhan <laughs> oo kolkaa wax gaaraad siini wallahi inaanan garanayn ilaahay cilmiyadiis waa cajiib wuxuu yidhi wa ana ariiqa junaydi ariiqa junaydna ariiqun muqawamun waa ariiq muqawama buu yihi oo musadad ah ajiib wa mima halkaa wuxuu kaga baxay waxyaabihii caqiidada ahaa buu halkaa kaga baxay halkaa ayuu kaga baxay caqiidada waxyaabihii ka koobnaa oo caqiida alashcariya runtii in badan oo kamid ihi ay kamid tahay ayuu bartaa kaga baxay halkana wuxuu gelayaa waxyaabo aan caqiidada oo qura ahayne iska mutakalimiinta iyo falaasifada wixii ay qabeen wa mimaa kii waxa kamid a wa mimaa kii waxa kamid a laa yaduru una ku dhibaynin jahlu inaad jahli ka noqoto wax haddii aad iska daysa jahligiisu una ku dhibaynin wa tanfacu ay haddana ku anfici macrifatuhu garashadiisu inaad garataana ay nafci kuu yeelan waxaa kamida buu yidhi waxaan soo socda alasaxu qowlka sixada badan alasaxu qowlka sixada badan khabarkiibaa xadfan moogtahay maa yudkaru ila alkhaatima ilaa khaatimada waxa lagu sheegayo ayaa ka mid a wa mima kii waxaa ka mid a laa yaduru una dhibaynin jahlu in jahli laga noqdo wa tanfacu ay anfacaysa macrifatuhu garashadiisu maa yaatii waxa soo socda ama maa yudkaru waxa la sheegayo alasaxu qowlka sixada badan ana wujuuda shay shayga wujuudkiisu caynuhu waa cayntiisa uun shayga iyo wujuudku waa isku mid unbu shayga jiridiisa iyo waa isla isagii uun shay khaarija ma arkiisi masalada koobaad asax buu ka dhigay waa masale falsafa ah ana wujuuda shayi caynuhu buu ku yidhi sow ma taqaanid hadda maalan shay haddii aynu eegno wax samaynaya ficil samaynaya isaga iyo waxaanu samaynaya inay kala laba ahaayeen sow ma ogin iminka khuruujka iyo anigo khuruuju shay haddii aan idhaha shayga iyo khuruujkiisu sow ma kala dunaa haddaba shayga iyo wujuudkiisu waa isku mid bu ku yidhi waa cayntiisa shay khaarija shay ka baxsan ma arkaysid bu ku yidhi shaygan shaygan wax ka baxsan arki maysid laakiin masderka iyo shaygiisa dee kala labay ahaan jireen laakiin xagga wujuudka marka la eego shayga wax ka baxsan ood arkaysaa ma jiro buu ku yidhi alaصaxu ana wujuuda shayi shayga wujuudkiisa khaarijka uu jiraa caynuhu waa isla cayntiisii uune shay wujuudkaa iyo shaygaasi wax laba kala a ah, ha u fahmin buu ku yidhi falmacduumu ka laysa bishayin shay maaha macduumka horta shayba maaha bu macduumku falmacduumu macduumku laysa bishayin shay ma aha walaa daatin daatana ma aha walaa haabitin wax suganna maaha shaygu hadduu madu hadduu wuxuu macduum yahay macduum hadduu yahay shay lagu ilaaqi maayo oo daato lagu ilaaqi maayo oo haabit lagu ilaaqi maayo shayga khaaliq iyo makhluuqba waa lagu ilaaqi karaa makhluuqa waa la yidhahyo dee shay waynu naqaanaa in badan isagoo shay laleeyahay khaaliqana waynu aragnayoo kii oo laleeyahay ayu shayin allah waxa khabar looga dhigaya dee waa kii ugu shahaadada weynaaya shayga lagu tilmaamayey wa annahu kadalika sidaasoo kaluun weeye cala almarjuuxi qowlka marjuuxa ah wuxuu ku yidhi asaxo shayga macduumka shay lama yidhaah asaxa macduumka shay lama yidhaah daatana lama yidhaah haabitna lama yidhaah yaa ka soo hor haabitna ma aha shay wax haabit ana ma aha macduumku shay ma aha oo daata ma aha haabit wax muqaabilku ma wuxuu leeyahy waa wax haabita ah. maya wuxuu ku yidhi waanahu walasaxu anahu macduumkii kadaalika waa kaa horoo kale uno cala almarjuuxi qowlka marjuuxa ah laysa fi lkhaariji bishayin shay ma aha oo daata ma aha oo haabit ma aha xataa muqaabilkiina sidaasuu kuleeyahay buu ku yidhi wax yarbay dhinac yarbay ku kala duwan yihiin una hadda ifinin ayay ku kala duwan yihiin oo muqaabilkuna saasunbuu ku yidhi bu waanalisma ismigu almusama waa musamaha magac iyo lagu magacaabuna waa isku mid waa masale khilaafiya falsafadu waxay qaateen qaar badan inay isku mid yihiin ana alisma almusamma waxay daliishadeen aayaddan qur'aanka rabbi uu ku leeyahay in hiya ilaa asmaau samaytumuuha in hiya ma aha sanamyadu ilaa asmaaun magacyo hiya waa musamihii asmaauna waa magicii mubtadiye khabar baa la iskaga dhigay mubtadiye khabarkuna isku mid bay ahaan jireen aayadu sawta isku mid ka dhigtay in hiya ilaa asmaaun sheekana wuxuu yidhi sidaa aayadda oo kale ayuu qaatayo wuxuu yidhi wa ana alisma almusama ismigi iyo musamahu waa isku mid waxa la yidhi war bal ka soo qaadna inay ismigi iyo musamuhu isku mid yihiine ismiga iyo musamuhu maxamed baa aniga la yidhi magacaygu waa moxamed aniguna daatada la yidhi hor fadhidaan waa isku mid bay leeyihin markaa ya isku mid bay noqon karaan waxaa lagu yidhi war haday isku mid yihiin bal dab dhaha dab magacanan ku hadlee dab ah iyo dhimbiisho hadday isku mid yihin muna gubteen ila nin dhimbil carabka saaraad noqon lahayde dab haddaad tidhaha magacan iyo lagu magacaabuu waa isku mid eg aayadduna waa baabkii balaaqaday ka hadlaysaa in hiya ma aha sanamyadu ilaa asmaaun dee magac mooye wax kale ma dee wax jiro ayaad moodeen wax jira ma waa iska magac magacuun waa yasid baaba ku jirta waad aragtaa sanamka lagu siiya wa ana alisma ismigu almusama waa musamihii wa ana asmaa allahi ilaahay asmaadiisuna tawqiifiyatu waa tawqiifi ilaahay asmaadiisuna waa wada tawqiifi tawqiifiga waynu garanaynaayo dee sharcigaa looga baahan yahay inuu ku dul joojiyo wa ana lilmari qofka waxa usugnaaday an yaquula inuu yidhaa ana mu'minun baan ahay insha allah anigu mu'min baan ahay insha allah laa shakan shaki inuu u yidhaa filxaali xaaladda uu shakisan yahay maaha insha allahda shaki uma odhanayo buu ku yidhi laakiin uu iska ana mu'minun insha allah u odhanaya laakiin ducada iska ilaali hadda lama yidhaahdo ilaahu dembigayga dhaaf insha allah waa ilaahay inoo naxariisto insha allah ha odhanin insha allah ha raacinin ducada waa la bariye ka daabah lagu leeyahay wa ana tamtiica alkaafiri gaalka u raaxayntiisu istidraaju waa dagid gaalka marka loo raaxeeyo nabadgelyo la siiyo ama barwaaqo istidraaj wey waa dagid weeye hamoodin raaxayn inay tahay wa ana almushaara ilayhi waxaa lagu ishaarayo biana ereyga ana ah, markaad leedahay ana qaa'imun ana waxaa lagu ishaaraya alhaykalu waa muuqaalkan almaksuusu khaaska ah muuqaalkan khaaska ah ayaa anada lagu idlaaqaa wa ana aljawhara alfarda jawharka jawharulfardiga loo yaqaanaana wa huwa jawharulfardigu aljuzu waa juzka alladii juzka laa yatajaza aan sii qayb qaybsamaynin shalay baynu soo marnay jawharulfardi waxa weeye carada yar ama daqiiqdoo kale markaad farta saa u saarto ee inta ugu yar haddana aad sii bururiso inta ugu yar ee la arki karo intaasi dee masii juz kale masii aqbalaysa baaba un waxa intaa ka dambeeya وأن الجو وأن الجوهر جوهرك الفرد جوهر الفرد قال لي هذا وهو الجزء وجزك الذي جزك لا يتجزأ عن قيب سمينين ثابت وسغيه وأنه لا حال وحاله مجرو بو يري والأصح أنه لا حال وحاله مجرو حال محل لوga jeeda ay la waasita dhexdhexaad ma jiro bayna almawjuudi ka jira iyo wal macduumi ka lala yahay wax u dhaxeeya oon mawjuudna ahayn macduumna ahayn ma jiro ashyaadu ama waa mawjuud ama waa macduum wa ana nisaba waa falsafada baabka tasdiiqa la yidhaah wa maqulaatulcashara ma garanayna maqulaatulcashara waa maqulaatulcasharihii tobankii qodobee maqulaatulcasharaha la odhan jiray baa anisab walidaafaat loo yaqaanaa wa ana nisaba nisbooyinka walidaafaati iyo idaafooyinku umuurun waa umuur ictibaariyatun ictibaariya waa falsafo waa umuur ictibaariya weeye idaafada iyo waa aynadii iyo mataadii iyo wadcigii iyo milkigii iyo an yafcaladii iyo an yanfaciladii iyo idaafadii iyo waxyaabihii noocaas oo kale ahaa ayaa la yidhaha annisab walidaafaat wa ana alcarada caradka caradku waa midabka iyo dhererka iyo gaabnida wa ana alcarada caradku laa yaquumu kuma qumo bicaradin carad kale caddaan caddaan u tegey ma jiro cadaankuma caddaan buu isku dul taagi karaa mise caddaanku daatu u baahan yahay dhererku dherer kale uma tegi kara adee wuxuu u baahan yahay wax kale wa ana alcarada laa yaquumu bicaradin caradku caradkuma qumo carad carad ku qumay ma jiro walaa yabqaa ma soo baaqi noqdo zamaanayni laba wakti iminka ma waxaad moodaysaa midabka iyaad haysataa kii marka hore aad haysatay kan inuu isku mid yahay ilaahay baa kuu fasaxayo kuu ogolaanaya oo kolba midab laba zamaan ma baaqi noqdo madowgan timahaagu waxa wey waa kolba mid cusub baa ilaahay ayuu ogolaanaya siinaya sidaa darteed marka qaar baa laga joojinaya way caddaanayaan caddaanka ma waxaad moodaysa inuu meel kale uga imanayo walaa yabqaa ma baaqi noqdo buu yidhi caradku zamaanayni laba wakti walaa yaxullu mana dego maxalayni laba meelood laba meeloodna ma dega meel qurun buu joogaa bu laba maxal kuma degayo bu kuleeyahay laba maxal kuma degayo oo hadduu laba maxal ku dego waxa ka dhalan lahaa baa leeyahay didaan kulma ayaa ka dhalan lahaa wa ana almilayni labada isku midkiihi laa yajtamicaani ma kulmaan laba isku midihi ma kulmaan oo nooc qura ka wada socdaa laa yajtamicaan meel qura laba isku midihi kuma kulmaan laba isku midi madow madow loo geeyo meel qura ku kulmaya ayuu diidan yahay laba isku midihi meel qura kuma kulmaan waayo haddaynu nidhaa laba shay oo isku mid ah ayaa meel qura ku kulmaya iminka mid midabkan casaanka ayuu casaankale la kulmi karaa oo laba casaan baa isku tegey haddaad tidhaa ama laba midab laba carad baa isku tegey haddaad tidhaa meel qurana iskugu tegey waxa ka dhalan kara inaad tidhaa labada carad mid ha la waayo oo halaga daayo midna ha joogo meesha ha joogo kolka maxalkii maxaa iskugu tegey eeg waxa iskugu tegay naqiidaan soo lama ogay naqiidaanku inayna wada irtifaacin laba carad baa meel iskugu taga haddaad tidhaahdo meel qura labada carad hadduu midi joogo midna la waayo dee mayna naqiidaan meeshay ka dhilinayn carad jooga iyo kii kale ay la waayo kan lamid ahaaye iyo waayidiisii eeg waa adoo yidhahda maxamed uu kacay ma kicin oo mar qura wada ogolaada ama adigoo yidhahda waxaasi uu cas yahay may ma casa adoo labadii mar qura u wada ogolaada ka dhalan egna diidayn kulma ayaa ka dhalanaysa saas uu diiday ama diidayn wa ana almithlayn laba isku midihi laa yajtamicaani kuma kulmaan meel qura ka didayn sida didaynka oo kale didaynkuna meel qura kuma kulmaan naqiidaynku waxay ahaayeen shayga oo marna la isbaadiyo marna la anfiyo didaynkuna waxay ahaayeen laba shay oo kala duwan uun sida bayaadka iyo casaanka oo kale bikhilaaf alkhilaafayni laba khilaafayni way kala duwan yihin oo labada khilaafaynka la yidhaahdaa waa laba shay oo kala duwan sida tusaale ahaan madowga iyo macaanka oo kale madowga iyo macaanka madow iyo macaan khilaafaynku way way isku iman karaan oo waxaa laga yaaba shay madow oo haddana macaan sida timirta oo kale madowna way tahay macaanna way tahay labada way wada yaal khilaafaynka iyagu way kulmi karaan وأن المثلين لا يجتمعان ما كل ما كديدين سيدي لبا اسكو ديدا بخلاف الخلافين لبدا خلافين كويسوي كلا وي خلافسين والنقيضان لبا نقيضانه واشيغو مرنا لا سوغو مرنا لا يجتمعان ما كل مان ولا يرتفعان لمن ودا وايو كل من مايان لنا ودا واي مايو وان احد طرفي الممكن ممكن كلبديس طرف متكود ليس اولا كما اوليسنا bihi darafkan kale kama owleysna darafka aakharka ah kama owleysna mumkin waa laba daraf ka waa inaga ilahaynta aljawaazi waxa weeye waa mumkin shaygii mumkinka ahaa sida maalan inankan yar inuu ilmo dhalay iyo inuuna dhalin labaduba waa mumkin baynu nidhi haddaba ma inuu dhalaa awleysan mise inuuna dhalin baa awleysan midna midka kale kama awleysin kuleeyahay kol hadday mumkin yihiin midna midka kale kama awleysna وأن أحد طرفي الممكن ممكن كل بدي صدرف متكود ليس أولا كما أوليسنا به إسلا ضرفك عليه wa ana albaaqiya shayga baaqiga mumkinka baaqigi ihi mumkin baa jira weli aan imanin oo baaqi ah muxtaajun wuxuu u baahan yahay ilaa mu'ahirin mid mu'ahira oo raadeeya ayuu u baahan yahay sawaaun waxa isku mida qulnaa aynu nidhaahno ina cilata اxtiyaaji اlasari asarka baahidiisa ciladiisu ilalmu'ahiri uu u baahan yahay mid raadeeya alimkaan aynu nidhaahno waa imkaanka oo suurtagalnimada weeyi labadii daraf ayaa sinaa oo waxay u siman yihiin marka daatada la eego labadii daraf baa sinaa oo taas ayuu ugu baahan yahay oo cilada baahida ay u qabto muairku markay baaqi tahay waa imkaankii aynu nidhaahno iyo meye imkaanka maahae waa alxuduus aynu nidhaahno shayga in laga saaro cadamkii uu ku jiray loona soo saaro wujuud oo xuduus oo soo darinta ah ama aynu nidhaahna labadooduba cilad qura ayay labadeedii juz yihiin ama aynu nidhaahna waa imkaanka oo shayga inuu mumkin noqdo labadiisa daraf waxay siman yihiin oo laakiin loo shardiyayo alxuduud bishardi lxuduud loo shardiyayo intuba way jiraan wa ana albaaqiya ka baaqiga ah mumkinka baaqigi ihi muxtaajun wuxuu u baahan yahay markuu baaqi noqonayo ilaa mu'ahirin mid raadeeyo oo ah sawaaun waxa isku mida qulnaa aynu nidhaahno ina ina cilata اxtiyaaji اlafari afarka baahidiisa ciladiisa ila lmuairi muasraadeeyaha u baahan yahay alimkaan aynu nidhaahno waa imkaanka labadii darafa isku mid noqda maye awil xuduud aynu nidhaahno waa soo derinta maye owhumaa labadooduba juz-a cilatin ayay labadeedii juz yihiin aynu nidhaahno awil imkaanu ama waa imkaanka oo bishardi lxuduudi xuduud loo shardiyayo aynu nidhaahno aqwaalun intuba waa aqwaal oo afartuba waa afar qowl makaan iyo zamaan buu tilmaami doonaa waxyaabaha ugu adag weeyaan sow naxwaha maydaan arki jirin mararka qaar inaan odhan jirnay daraf makaan iyo daraf zamaan or makaanka iyo zamaanka si adag bay u tilmaameyna inaga daaya mararka qaar samaydaan arki jirin nimanka falsafadu siday makaanka u yaqaaniin iyo siday zamaanka u yaqaaniin waad la yaabaysid adayg badan baa ku jira runtii hadda makaankiibuu tilmaamaya wa ana almakaana makaanku bucdun waa fogaansho ama dherer oo kale weeye mafruudun la qadarayo oo yanfudu uu ku tegayo fiihi dhexdiisa bucduljismi jismiga iyo shayga jismiga ah dherarkiisa uu ku tegayo maad arkaysa hadda makaan waxaa loo yaqaano makaanku waa bucdun mafruudun yanfudu fiihi bucduljismigu ku yihi jidhkan fogidiisa ayaa ku tegaya buu ku yidhi makaankan dherarkiisa ayuu ku tegaya wahuwa khala waana khalaha khalu waa ma waa halkan banaan ee naqan hawada masaajidkeena eega hadda faraaqan halkana khalaha kaasaa makaan la yidhi halkanaa makaana ootona waa sidee sidee bay iskugu tegayaan waa maxay isku tegidda uu sheegayaa maalan haddaynu soo qaadanno shay makaan ah haddaynu soo qaadanno waxay culimmadu ku leeyihiin khalahan iyo makaankan iyo waxan oo dhaniba waxa weeye makaanku waxaad soo qaadanaysaa shay shaygaasi waxa weeye shay cumqi leh oo sidaa u dheer ama sidaa u dheer si uun shay u dheer weeyi waa dherer weeyi dherarkaa hadaba aan samaynayno shayga la dhex dhigo dherarkiisiibaa ku baaba'aya dhinac kastana shay baa ka haysta makaanku waa kaa bal waysada biyaha lagu shubay oo kale hadda soo qaado waysada marka biyo lagu shubo waysada marka biyo lagu shubo waysada gudaheegu waa makaan biyo marka lagu shubo dhinac kasta biyaha miyuuna wax ka haynin xagga hoose maxaa ka haya waysada sadxigeegii oo waysada sadxigeega sare wuxuu hayaa biyaha oo dee ashaygii sadxi sadxigii qaybtiisii hoosu haya waysadan xaggeega tare ayaa biyaha xaggooga hoose haysa labadaasaa istaabanaya dhinac waa makaanku waa dhinac kasta waa inuu shaygan wax ka taabtaa baa lagu leeyahay kolkaa biyahan xaggoogan hoose waysada xaggeega saraa taabanaysa soo saa maaha waysada dee gudaheegii xaggeegii sare hareerahana markaad sidaas soo egta mayna biyihii iyo waysadii isku soo laabmayninu mayna wada soconun mayna istaabanaynu bal haddaba adu halkaa istaag adu markaad halkaa istaagta ama anuu markaan fadhiisan sidan u fadhiyo waa makaan halkan aan dhex fadhiyaaye aaway haddaba wixii hareeraha iga hayay xaggan hoose waad aragtaa dhulkiibaa iga haya ama kursigiibaa iga haya xagganna maxaa iga haya hawaa iga haysa xaggan maxaa iga haya hawaa iga haysa xagganna hawaa iga haysa hawadii baan kala dilaaciyey oo sidaa intaan u kala dilaaciyo baan hawadii isdhex taagay dhinac kastana way iga cadaadinaysaa oo waa sidee adigu dhagax yar weli intaad qaaday dhagax yar intaad qaaday koob yaroo biyo ama ceel biyo ama ku dhex riday soo kuma dhex kartid dhagaxa ceelka dhagaxaasi markaad koobka biyaha ku dhex rido dhinac kasta mayna biyihii ka haynin dhagaxani sidee u banaystay haddaba biyaha ilin koobku u buuxayey dee wuu iska kala riixay hawadii umaan iska kala riixaynaa sida dhagaxa yar u kala riixayay kuleeyihiin bis boos yar baad samaysatay waad fadhidaaba haddaba waxaa loo yaqaanaa masaajidka halkan ma arkaysin hawadan banaana hadda iga horaysa ma banaana alfaraaq almawhuum bay yidhahdeen falsafadda alfaraaq almawhuum way buuxdaa meel dhiman male hawaa buuxisay hawaa buuxiso meel alla meel dhiman inay hawa buuxisay waa arrin la og yahay laakiin asxaabu alfalaasifa waxay qaateen in faraaqa almawhuum uu yaho meel alla meel dhiman oo hadda halkaa ku lagu garanayaaba bal gaadhi kaxayso oo sidaa u dhex mar ma dabayl hor laa imanaysaa dusha sare bal aad u cararaya raac ilan hawadii buu dilaacinayaaye miyaadan arkayn xoogu dhex marayaaye hawadu sidee udhacaysa markaa hadda alfaraq almawhum bay yidhaahdeen alfaraq almawhum wa ana almakaana makaanku bucdun waa dherer ama fogaansho mafruudun la qadarayo oo yanfudu uu ku fulayu ku tegayo fiihi dhexdiisa bucduljismi jismiga bucdigiisi wa huwa alkhalaau waa halkan banaan walkhalaau khaluhuna jaa'izu waa iska jaa'iz cindana agtayada buu ku yidhi shayga khalaha la yidhaha waa jaa'iz buu ku yidhi oo shay iska banaan walmuraadu bihi waxaa looga jeedaana wnljismayni laba jidh oo noqdo weeyi laa yatamaasaani kuwa aan istaabanaynin laba jidh baan istaabanaynin walaa baynahumaa dhexdoodana ma aha walaa baynahumaa dhexdoodana ma aha maa yumaasuhumaa wax kaloo taabtaa wax kaloo labadaba taabanayaana uma dhexeeyo kaas ayaa la odhanayaa markaa alkhalaa waa laba jidh oon istaabanayn oo wax udhexeeyaa oo kalena una jirin hawadan inoo dhexaysa oo kale kaasi waa makaanka tilmaantiisii qowlal kalena way ku jiraan zamankana bal haddaan eegno wa ana zamaana zamaanku muqaaranatu mutajadidin mid cuscusboonaanayo la xidhiidhsanaya weeyoo mawhuumin la wahmiyayo limutajadidin mid cuscusboonaanayo macluumin la yaqaanay wuxuu ku leeyahay saacadaadanba eego daqiiqadihii horey aynu u haynay tan aan hayno iyo saacadihii hore iyo saacaddan hadda aad joogtaa waa kuwo limutajadidin macluumin wey waa wax macluuma laakiin kuwa soo socda daqiiqadaadan aad joogto daqiiqada ka dambaysaa waxa weeye mutajadid mawhuumo weeyi waa mid cusboonaanaya oo laakiin mawhuume oo la wahmiyayo oo laismoodsiinayo weeyi wa ana zamaana zamaanku muqaaranatu mutajadidin mid mutajadida la xidhiidhsigiisa weeyi mawhuumin mawhuum oo la ismoodsiinayo oo la wahmiyayo limutajadidin mid mutajadida oo la xidhiidhsado macluumin oo macluuma kaasina waa zamaanka tacriifkiisii mutajadidka macluumkiihi waada saacadaha ataqaanay mutajadidka mawhuumkiihina waa kuwa soo socda kolkaa intaa xidhiidhsigoogaasa zamaan la yidhahda sidaba zamaankiina waynagii odhan jirnay zamanka iyo makaankuba way adag yihiin siday falaasifadu ku tilmaameen wayamtanicu waxa mamnuuca tadaakhululjawaahiri jawharadu inay istadaakhulaan ay isdhex waa mamnuuc jawhar jawhar dhex gashay iyaduna waa mamnuuc buu ku yidhi wayamtanicu waxa mamnuuca tadaakhululjawaahiri jawharada isdhexgelkooga ayaa mamnuuca shay jawhar ihi shay kaloo jawhar ma dhexgeli karo oo waa maxay jawhar jawhar dhexgelaya iminka anigu intaan fadhiyo saw mitir mitir la yaqaano ma aha bal sidaa ii soo eega intaan fadhiyo kuma soo kacaya oo intaa aan fadhiyo uun isna idul fadhiisan karaya oon haddana eegada intaydaa unba fadhiisanaya igamana sarraynayo oo meesha waxba ma soo kordhayaan wax soo kordhaya waxba ma badanayaan ma dheeraanayno inta an fadhiyo uun kuma fadhiisan karoon iga dheeraanayn oo ila egaanayuno igu dul baaba'ayo gacantiisi gacantayda raacaysa madaxiisii madaxayga raacaya wejigiisii wejigayga raacaya jidhkiisii kale aniga maleeli kara jawharku jawharka lama fangalo oo isma liqaan baa lagu leeyahay ilaa inay isbadiyaan mooyaane oo haddaan ka waran caaniya biyo isku daro haddaan caaniya biyo isku daroon barax sameeyo maxaa dhacaya markaa waa tusaalayaashii asalku uu soo qaadan jiray haddii badhaxan samayna miyeyna isku darsamaynin mayna isbadinaynin may isma badinayaan oo sayna isku badinaynin sayna isku dhexgelayn baan doonayaa dee way isbadiyeen iyagoon isbadin baa la doonayey booskan yareen hayo uun inay eg way bateen eg adigoo lama rabo haddaad isoo dul fadhiisatay dee waad adoon dheeraanayn oo intanan jooga un joogayo oo anigun ila egaan jawhar jawhar ma galo baa la yidhaahdaa jawhar jawhar ma galo wayamtanicu waxa mamnuuca tadakhulu ljawaahiri jawharadu inay isdhex galaan wa khuluwu ljawhari jawharku inuu ka madhnaado can kulil acraadi acraadda oo dhanna waa mamnuuc adigu iminka carad waxaa loo yaqaan waa waxa aan keligii istaagi karin sida casaanka iyo madowga iyo gaabnida iyo dherarka iyo kuwa maad ka madhnaan kartaa ma la heli karaa qof aan aan aan maranba ma la heli karaa ma la heli karaa qof aan gaabnayn ana dheerayna dhexdhexaadna aan ahayn ma gaabna gaabnidu waa carade ma dheera dherarku ilan waa carabe dhexdhexaadna ma aha oo de waa muxuu noqonayaa kolkaa hadduu gaabnaan waayo dheeraan waayo dhexdhexaa eeg sidaba lama heli kara bay ku yidhahdeen nimanka falsafadu shay carad oo dhan ka maqnaada shaygu waa inuu caradka wuxuun ka qaataa bay kuleeyihin ama waa gaabnaanaya ama uu dheeraanaya ama wakhuluguljawhari jawharka ka madhnidiisa can kulil acraadi ka madhnaadaana waa mamnuuc waljismu jismigu sidiisaba hayru murakabin mid murakaba hayrkii wey minhaa acraadda la iskaga geeyey wuxuu ku yihi jismigu acraadka acraad isku geeyey ma aha la isku geeyey jismi ma aha oo jismigu caradka iskagama tago oo ka warrama nuuradda haddaan qoyno oo nuurad qoyan qoyan intaan badino badino badino badino intaa leegata ka warrama ay space qabsato makaan bayba qabsatayba nuuradii oo batay umayna ahayn caddaan batay caddaan batay maahe caddaanku nuuraddu ka dul muuqdaaye shaygan caddaanaya ayaa ayaa ayaa kolkaa ayaa loo jeedaa oo jidhkaaganima dee midab ama casaan ama madow ama caddaan waad yeelan kartaa sida nuuradduba ay u leedahay dee caddaankii ay u qaadatay laakiin waxaa la doonaya jismiga sidiisaba waxyaabaha uu ka kooban yahe laga layskaga geeya carab maaha aha waljismu jidhku hayru murakabin mid layskaga geeyey weeyi minhaa acraada mid layskaga geeyey hayrkii weeyi jidhku haddaba meel ma ku dhamaadaa abcaadiisu saddex bucdi baa jira saddexda bucdi mid waxaa loo yaqaanaa duur baa la waa dherarka midna waxaa loo yaqaanaa cardi baa loo yaqaanaa midna waxaa loo yaqaanaa cumqi baa loo yaqaanaa saddexda bucdi ee shaygu uu yeesho iminka eeg shayga miiskan aniga iga horeeyo eega miiskanun eega hadda xaggaa wuu u dheer yahay xaggaa wuu u dheer yahay waa saddexdii mid ka mid a xaggaana wuu u ballaadhan yahay waa cardigii oo waa balladhkii hoostaana sidaana waa cumqigii iyo waa gudihii shaygu saddex buu yeeshaa saddex bucdi buu yeeshaa haddaba shaygu hadduu jismi yahay abcaaddiisu waa mutanaahiya bay ku yidhahdeen asxaabu alfalaasifa wa abcaaduhu jismiga abcaadiisa oo bucdiyadiisa saddexda dhinacihi mujarahiyatu meel bay ku dhamaataa bucdi meelan waxaan meel ku dhamaanba dee lama garanayo walmacluulu la cileeyuhu yacdibu wuxuu la cidhbiyaa cilatahu ciladiisuu la cidhbiyaa rutbatan xagga rutba ahaan ma aha rutba ahaan rutba ahaan wuu la cidhbiyaa walasaxu asaxuna waxa weeye anahu yuqaarinuhaa wuu la xidhiidhsadaa zamaanan wakti ahaan bal gacantaydan iyo saacaddan labadan maarkaysi waa gacan iyo saacad labada hadda idin hortaagan waa gacan iyo saacad hadaba hadaan gacantaa dhaqaajiyo yaa dhaqaaqaya saacaddaa dhaqaaqi dhaaa labadaa dhaqaaq midi waa macluul gacanta eg macluul waa la cileeya midina waa cilad gacantan dhaqaaqeegu wuxuu cilad u yahay saacadda dhaqaaqideeda siday u kala horeeyaan hadaba waxa lagu leeyahay rutbo ahaan iyo zamaan ahaan baa jirta hadii xagga zamanka laga eegayo isku mar unbay dhaqaaqaan gacantu markay dhaqaaqdo saacaduna dhaqaaqi ma kala horeeyeen xagga zamanka laakiin xagga rutbada marka la doonayo agga rutbada waa agga rutbada waxa lagu leeyahay macluulka oo kala cilaynaya waa saacadda eh wuxuu la cirbiyaa uu ka dambeeya ciladiisa oo gacanta ah gacantaa hor dhaqaaqaysa xagga tacaqulkaaga gacantu markay dhaqaaqdo unbay he unbay saacaddu dhaqaaqi laakiin hays odhan horta saacaddaa hor dhaqaaqaysa oo gacantaa dhaqaaqi doonta ha odhan walmacluulu la cileeyaho yacdibu wuxuu la cirbiyaa cilatahu ciladiisa rutbatan rutba ahaan walasaxu asaxuna waxa weeye annahu yuqaarinuhaa wuu la xidhiidhsadaa zamaanan zaman ahaanna waa la xidhiidhsadaa oo waa isku zaman wa ana ladata maaa macaansiga buu ku leeyahay ama ladadu irtiyaaxun waa irtiyaax iyo qofkoo dee irtiyaax iyo raaxo dareema cinda idraakin markuu shay haleelo ladadu sideedaba waa irtiyaax markuu shaygu wuxuu rabay uu haleelo waa ladada lagu sheegaya waxaad heshay ayaad ayaad heshay waxaad doonaysay ayaad heshay irtiyaaxa nashaadka firfircoonida ayaa la yidhaahdaa lado wa ana ladata ladadu irtiyaaxun waa irtiyaaxa cinda idraakin markii shay la helo falidraaku haddaba idraagu malzuumuha waa kii malzuumka u ahaayee laga laazimayey ladada ayaa ka laazimta buu kuleeyahay idraaga laakiin isku mid maaho nafsigeegii hamoodin wa yuqaabiluhaa waxaa ka soo hor jeeda alalamu alam baa ka soo hor oo xanuun ah xanuunkii ayaa ka soo hor jeeda ayuu ka soo hor wamaa tasawarahu lcaqlu wax kastoo caqligu uu suuraysto caqligaagani hadduu shay suuraysto imaa waajibun inuu yahay wax sugan o mumtanicun inuu yahay wax mamnuuca o mumkinun inuu yahay wax mumkinoo suurtagal ah waa jaa-iska kay odhan jireen eeg haddaba wax kaste oo caqligaagu uu suuraystaa saddexdaa unbuu kala gelayaa bay falsafadii yidhaahdeen wax kastood suuraysato waajib inuu noqdo waajibka wax sugan inuu yahay mumtanic inuu yahay maya mumkin inuu yahay saddexdaa mid ahaan unbuu noqonaya khaatimatun khatamana allahu bilkhayr ilaahay khayr haynoogu khatimee waynu aragnaa wuu dhamaaday kitaabkii waxba kama dhinna wax alla wax ka dhimani ma jiro kitaabkii waa gebagebadii baynu maraynaa khaatimatun khaatimatun in sha allah halkaa khaatimatun uu sheekhu yidhi haynoogu joogo cashirkeenna hore wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam